بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي wuxuu yihi musanifku raximah اllahu tacaala kitaabu diyaad magtii ayuu kitaab yahay addiyaad waa jamcu diya diyaduna waa magti musanifku markuu ka wuxuu ku xujisiiyey magtii maxaa yeelay bedel bay ka tahay magtu qisaasta sidana soo dhaaftay cala asaxiix diyaad buu ka cabiray oo diya muusan ka cabirin asagoo egaya bictibaar ashkhaas ashkhaastuu eegaya ama naftii iyo adraaftii buu eegaya maxaa marna magtu waxay noqotaa diyata nafs marna waxay noqotaa diyata araf marna waxay noqotaa diyata macaani waxaasoo idin lagu ka hadli doonaa diyadu waa xoolaha ka waajibaya waxyeelada qofka xorka loogu geysanaya naftiisa ama waxa naftiisa ka sokeeya daraf ha ahaado ama awood ha ahaado waa macaanidii waxaana asal u ah kitaabka iyo sunada iyo ijmaaca wuxuu yidhi fii qatli xuri xorka dilkiisa waxaa ku sugan almuslim ee muslimka ah miatu baciirin boqol halaad muhallaatun oo saddex qaybood loo qaybiyey fi lcamdi kaski alaauuna xiqatan waxa weeye soddon xiqo wa alaauuna jadacatan iyo soddon jadaco khalifatan iyo afartan uu ay xaamilan waxa weye riman waa muhamasatun tushan loo qeybiye wa fi lkhaطa'i dilkii waxa weye khata ahaa cishruuna binta makhaadin labaatan ina habar uu reeyey wakada ilma habar caanooley oo labaatana wa banuu labuunin iyo ilma habar caanooley ahaa oo labaatan wa xiqaaqun wa jidaacun weeye wuxuu ku dilka ninka xorka ee muslimka ah ku sugan boqol halaad maxaa yeele ilaahay subxaana wa tacaala magtii wuxuu ku waajibiyey aayaddii aan soo tilmaannay waman qatala mu'minan khaط'an fataxriiru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ilaa ahlihi aayaddaasu ilahay ku tilmaamay magtii sunnadaanay noo caddayso nabiga calayhi salaatu wasalaam kitaabkii camr ibni xasm ee nabiga ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam diyaadka ama magta noocyadeeda kala duwan waa kitaab dheer oo baabkanba wixii magta ku saabsan asal u ah nabigu wuxuu ku caddeeyey calayhi الsalaaةu wasalaam fi nafsi miatu min alibil nafti waxaa ku sugan boqol halaad rawaahu النasaa'iy ibn cabdilbarna wuxuu soo naqliyey ijmaac in naftii waxa weye ninka muslimka ah ay ka waajibaysa boqol halaad marka dilkii saddexdiisii nooc ayaa la eegayaa haddii dilkuu yahay camd saddex qaybood baa loo qaybinaya boqolkii halaad saddex qaybood ayaa loo qaybinaya waa mual soddon waa xiqo xiqo markaan leenahay waa tii awr mudatay waa qaalin saddex jirsatay oo sanadii afraad guda gashay wa alaaثuuna jadaca iyo soddon qaalmood oo ilka dhacsaday oo sanadii afraad ee u dhammaystirantay sanadii shanaadna guda galay waxa weeye arbacuuna khalifa iyo afartan neef oo riman saasaa loo qaybinaya hadday magtu tahay khaana mukhamasa shan qaybood baa loo qaybinayaa oo waxa weeye labaatan ina habar uurey oo waa qaalmo gujir ah oo sanadii labaad gudo galay iyo labaatan waxa weye qaalmood oo dhadig ah oo waxa weeye laba jiro ah iyo labaatan qaalmood oo lab ah oo waxa weeye laba jiro ah iyo labaatan qaalmood oo xiqooyin ah iyo labaatan qaalmood oo jadacaad ah ama jidaac ah oo kuwina soo dhaafayaan sheegayna marka dhaweyto sidaasaa loo qaybinaya shiba camdiguna asna wuxuu la mid yahay uun camdiga asna waa mualla marka waxaan leenahay diyada camdigu muqalladatun min alaaثi awjuh saddex dhinac ayaa laga adkeeyey waa marka koobaada waa mualla saddex qaybood baa geela loo qaybinayaa oo geel waaweyn ayaa ka waajibaya oo afartan ka mid a ah ay riman yihiin waa marka labaad waa mucajal waa la dadejinayaa oo deg deg baa loo doonayaa waa marka saddexaadee jaaniga qofkan dilka geystay ayay magtu ku waajibaysaa diyada khada'ana mukhafafatun saddexdan dhinacba waa laga khafiifiyey waxaa ka waajibaya mag muamas oo han qaybood loo qaybay hantii qaybood imika aan sheegaynay waa muajal saddex sano ayaa lagu madaleeyey waxaana bixinaysa caaqilada tolkiibaa bixinaya tan shibo camdigana waxa weeye muqalladatun min wejh hal dhinac waa laga adkeeyey laba dhinacna waa mukhafafo waa laga fududeeyey marka maadaama shibo camdigu udhexeeya camdigii iyo khaطa'i ayaa dhinacna laga adkeeyey laba dhinacna laga fududeeyey marka xagga geela waa mual waa sida camdig oo kale xagga muddada waa madalaysan yahay waa saddex sana lagu bixinaya waxaana bixinaya caaqiladii waaya wuxuu idhi fii qatli xuri muslimi xorkii muslimkaa qofkii xorka ahaa ee muslimka ahaa dilkiisa waxaa ka waajibaysa miatu baciir boqol halaad markii xor la yidhi adoonkii baa kaa baxay adonka qiimihiisii baa ka waajibaysa mualifu noo tilmaami doono muslim markuu yidhi gaalkii baa kaa baxo gaalka magtiisii dib buu ka tilmaami doonaa mualifku nin baa la sheega oo dumarkii dib bay ka imaan doonaan ama magtii gabadha miaةu baciirin boqol halaad baa ka waajibaysa mualaatun oo saddex qaybood loo qeybay fi camdi dilkii kaska ahaa alaaثuuna xiqatan soddon xiqo wa alaaثuuna jadacatan iyo soddon jadaco wa arbacuuna khaliifatan iyo afartan riman ay xaamilan waxa weeye riman wey waa mukhamasatun mid shan qaybood loo qeybayo fi lkhada dilkii gefka ahaa cishruuna binta makhaadin labaatan binta makhaad wakada banaatu labuunin iyo labaatan banaatu labuun wa banuu labuunin iyo labaatan banulabun wa xiaaqun wey iyo labaatan aa wajidaacun labaatan jadco wey fain qatala qofkii haddii uu dilo khaطan gaf uu dilo fii xarami makata maka xaramkeeda aw اlashhur xurumi ama bilihii xurmada lahaa waa dilqacda bisha dilqacda wadilxija weeye wlmuxarami weeye warajabin iyo bisha rajab afartaa bilood weeye awmase maxraman qatala uu dilo maxraman qof sokeeye ah, oo maxramkiisa ah daa oo raxim u saaxiib ah macnaha waa raximkiisii waana maxram famuallaatun mid saddex qaybood loo qaybinaya weeye marka makti khaa makta khaaa asal ahaan waa mukhafaf dilka kama ah magtiisu saan soo tilmaana waa mukhafaf waa la fududeeyo shan qaybood baa geeli loo qaybinaya oo geel aarana ayuu u badan yahay haddii laakiin qofkii uu la yimaado saddexdan xaaladood mid ka mida dilkii oo la yimaado oo dilkiisu uu ku dhaco saddex xaaladood oo culculus diyadii khada ah waa muqallad baa laga dhigayaa oo waxa weeye xaaladahan waxay noqonaysaa mualla oo waa sidee xaaladda koowaad hadduu xaramka maka uu ku dilo qofbuu maka xaramkeeda ku dilay waa mualla ama bilihii xurmada lahaa ilaahay dagaalka u xaaraamtimeeyey ee sharafta badna ilahay qur-aan ku tula minha arbacatun xurum ayuu qof dilay muslim ah waa bisha dilqacda bisha dilxija iyo bisha muxaram saddexdaas isku xidhiidhaan rajabna waa bayna waxaa weeye jumaada wa shacbaan ayay udhaxaysaa oo iyadu waa fasl way ka soocan tahay saddexdaas afartaa bilood ee muxaramka ee ashhurullahi alxurum hadduu dilana ayadna diyadii waa la taqliidinaya oo waa mualla saddex qaybood baa loo qaybinaya hadduu qof raxim ah oo maxrama uu dilana ayadna waa mualla raxim maxram maxaa looga jeedaa waa qof waxa weeye hadduu dumar yahayna gayaankiisa ahayn uusan guursan karin haddii uu rag yahayna hadduu dumar ahaan lahaa guurkiisa una bannaaneen sida aabbihii inankiisa waxaa weeye aminantiisa walaalkii walaashii iyo wixii la halmaamo kuwaas waxa wey daa raximin maxram hadduu dilo aydna waa muqallad magtii khada ah waxaana taa loo deliishaday cabaadiladii ayaa arrinkaa xukumay waa cabdulahi bn zubayr iyo cabdulahi bn cabaas iyo cabdulahi bn cumar iyo cabdulahi bn camr bn caas cabaadiladii afarta ah ayaa arrinkaa xukumay ridwaan ullahi tacaala bay taqliidiyeen saddexdan inkastoo isku khilaafeen kayfiyada taqliidka axad ku inkara asxaabtani ma jiro marka arrinkaasi wuxuu noqday ijmaac sukuuti ah fain qatala hadduu qof uu dilo khaطأan gaf uu dilo fii xarami makata maka xaramkeeda aw mase alashhur xurum beriya xurmada lahaa dilqacdati wadilxijati walmuxaram warajab weeye aw mase maxraman qof maxram uu dilay daa raximin oo raxim u saaxiiba famutallathatun diyadii khada'a markan saddex qaybood baa loo qaybinaya sida diyadii camdiga oo kale wاlkhada'u khada'i wain taallata saddex qayboodba ha u qaybsanta magtiisu e facala alcaaqilati magtii waxay ku waajibaysaa caaqiladii waa tolkii mu'ajalatan xaalay tahay mid la madaleeyey walcamdu waxa weeye dilkii kaska ahaa ee bareerka ah cala aljaani qofkii ayay ku waajibaysaa mucajalatan xaalay mid la dedejiyey washibulcamdi shibilcamdigiina muallaatan xaalay tahay mid saddex qaybood loo qaybiya cala alcaaqilati caaqilada ku waajibaysaa muajalatan xaal mid la diyadan waxa weeye gefka xataa haddii aan dhahno waa mualla waa saddexdii xaaladood haddana soo dhaafeeye mar walba magtaas waxay ku waajibaysaa tolkii caaqilada bixinaya ee ninkii waxaa weeye dilka geystay laguma leh waana muajal oo waxa weeye saddex sanaa lagu bixinaya marka waa saddexdii dhinacaan lahayn mukhafaf bay ka tahay waa marka koobaad waa mukhamasa saan soo tilmaannay saddexda xaalado markii laga reeba ay mutalidka ay tahay marka labaad caaqilada bixinaysa marka saddexaadna waa muajal xataa markan mutalidka ay tahay ee la cusleeyey tolkaa bixinaya mar walba diira khada tolkaa bixinaya waana muajalo saddex sano ayaa loo qaybanaya diyada camdiga laakiin jaanigaa bixinaya ninkii waxa weye dilka geystay waana mucajalo waa degdeg shiba camdiguna waxa weeye waa mualla saddex qaybood baa loo qaybinaya waa dhankii muqalladka ay ka ahayd tolkaana bixinaya waana muajal labada dambana waa labada dhinace laga khafiifiye laga fududeeyey marka tolkaana bixinaya saddex sanana waa lagu bixinaya waa intaaan soo tilmaamay walkhadaw gafkii wainta alaa magtiisu saddex qaybood ba u qaybsantay afcaal caaqila tolkiiba ku waajibaysaa muajalatan xaalatay mid waxa weeye la madelay oo saddex sano loo qaybiye walcamdu kaskii cala aljaani jaaniga ayuu ku waajibayaa mucajalatan xaal ay tahay magtaasi mid la dadejiyey waayahay washiib alcamdi shiba camdigii muallaatun mid magtiisu saddex qaybood loo qaybiye cala alcaaqilati caaqiladii ay ku waajibaysaa muajalatan xaal ay tahay mid la madaleeyey waa kii xadiiku waa xadidka camr bn شhcayb can abihi can jadihi uu nebigu yihi alayhi الsalaaةu wasalam caqlu shibi اlcamdi midlu caqli اlcamdi walaa yuqtalu saaxibuhu waxa weeye magta shiba camdigu waxay la mid tahay sida magta camdiga waa xagga taliidka laga wada saaxiibkiisana lama dilo walaa yuqbalu la aqbali maayo maciibu neef ceeble lagu aqbali maayo magti wamariidu neef xanuunsan ilaa biridaahu mustaxiqa raalli ahaanshihiisa mooyaane arrinkaa uu raalli ku yahay neef ceeb leh ama neef xanuunsan magtii waxa weye lagu qaadi maayo ilaa inuu qofkii mustaxiq ah magta mutaysanaya uu raalli ku yahay oo sidaa ku aqbala mooyaane waa yahay wayahbutu wuu sugnaanayaa xamlu اlkhaliifati neefkii wuxuu ku sugnaanayaa biahli khibratin dad khibro u ah qowlkooduu ku sugnaanaya dad ahlu khibraa markay dhahaan neefkan wuu riman yahay sidaasaa lagu qaaday ila waxaan idhi diyada camdiga iyo diyada waxa weeye shiba camdiga afartan neef oo riman baa ku jira marka afartankaa neefee riman inay riman yihiin waxaa lagu ogaanayaa biqowli ahli lkhibra dad ahlu khibra ah inay dhahaan neefkan wuu riman yahay haddii la isku qabto wey laisku khilaafo walasaxu muctamad waxaa weeye ijzaa'uhaa neefkii rimanaa inuu gudayo qabla khamsi siniina shan sano ka hor intuusan neefkiiba shan sano gaadhin magtii wuu gelayaa waxa weye neef aan shan sano gaadhin oo waxa weye laleeyahay neefkani wuu riman yahay wuu ku gudayaa magti waxaana caado ah oo muctaada ah neefka geela inuusan waxa weeye rimaynin shan sano ka hor intuusan shan sano gaadhin ma rimayo marka haddii la helo neef riman isagoon shan ku gaadhin waxa weye magti wuu gelayaa waay maxaa yaele magacii baa ku rumoobay waman qofkii lasimatu ay ku waajibto magtii wlxaal lahu uu leeyahay qofkaasi ibilun geel uu leeyahay fa minhaa geela unbaa laga bixinaya waqiila waxaa lidhi min haalibi ibili beladihi beledkiisa geela jooga haalibkooduu ka bixinaya wailaa haddii kale oo geelba uusan lahayn faaalibu qabiilati badawiyin nin reer miyi ah oo reer baadiye ah qabiilkiisa geeliisa haalibkiisa laga oo beledkiisi wax geela uusan joogin ama qabiilkiisi uusan geelba lahayn fa aqrabu bilaadin magaalada ugu dhow geeleeda ayaa laga bixinaya ama qabiilka ugu dhow qabiilkaas geelooda haalibkiisa laga bixinaya wuxuu ku yidhi qofkii mag lagu yeesho ama ha ahaado qofkii jaaniga ahaa ama ha ahaadaan tolkii magta bixinay isla markaa qofkaas geel uu leeyahay geelaas ayuu magta ka bixinayaa geel kale keen la dhihi maayo geeliisa uu hayo umuu magta ka bixinaya waaya geelkan lagu kalifi maayo qiil baa wuxuu leey maye yacni beledkaa uu joogo qofku geela u badan ayuu magta ka bixinayaa hadduusan qofkii wax geela lahayn qabiilkiisa geela uu leeyahay haalibkiisuu ka bixinayaa geelaas siduu u badan yahay haddii uusan tolkiin geelba uusan lahayn ama beledkaa uu joogo geelba uusan jirin waxa weeye beledkaa beledka ugu dhow geela jooga haalibkiisa uu ka bixinaya ama qabiilkiisa qabiilka ugu soo xiga ee isku od xigaan geelooda haalibkiisa ayuu ka bixinaya haakada walaa yacdil u baydi maayo ilaa nawcin nooc geela ka mida u baydi mahayo wa qiimatin qiimana u baydi mahayo ilaa bitaraadin inay raalli iskaga yihiin mooyaane waaya wuxuu ku yidhi nooc ka mid ah geelii waajibay ka baydi maayo oo nooc kale u baydi maayo noocyadii hadda soo tilmaamayni ka baydi maayo nooc kale u baydi maayo ama qiimo u baydi maayo oo dhihi lacag baan ku bixin ilaa inay waxa weye raalli iskaga yihiin asagii iyo qofkii magta bixinayay waxa weeye dadkii magta qaadanayey ama qofkii magta mutaysanayay mustaxiqa inay raalli iskaga yihiin mooyaane geelii waajibay geel aan lama bixin karo geelin lagu bedeli karo qiimo ama lacag laguma bedeli karo walow cudimat haddii geeli la waayo falqadiimu qowlka adiimka ee aqwaal shaafici ka mida wuxuu leeyahay alfu dinaarin baa waajibaya kun dinaar awmase inaa cashara alfa dirhamin labiyo toban kunoo dirham waljadiidu laakiin qowlka jadiidka waxaa weeye qiimatuhaa geela qiimaheedii unbaa waajibaya binaqdi baladihi waddankiisa lacagta laga isticmaalo lagu qiimeynayo wain wujida haddii la helo bacdun geela barh ka mida haddii la helo ukhida waa la qaadaya wa qiimat lbaaqi intii soo hadhay qiimaheedana waa la qaadaya wuxuu ku yidhi haddii geeli la waayo waddankiiba geelba waa laga waayay xisan baa loo waaya ama geeli wuu joogaaye ee waxa weeye qiimihii caadiga ah qiimo ka badan baa la siinaya akaru min amani mil baa la siinaya markaa sharcan baa loo waayay ila amanu mili wax ka badan inaad geeli kusoo iibiso waxa weye sharciga kuma waajibinaye markaa laba qowl baa ku sugan waxa waajibaya ee markaa la bixinayo laba qowl buu imaamu shaafici leeyahay qowlkii qadiimka ahaa iyo qowlkiisii dambe ee jadiidka ahaa qowlka qadiimka wuxuu leeyahay waxaa waajibaya kun dinaar ama labiyo toban kun oo dirham waa sidii waxa weeye laga wariyey salafka xadiid baaba ku soo arooray calى ahli الdahabi alfu dinaar wa calى ahli اlwariqi dadkii fidadu saxiibkana itnaa caشhara alfi dirham xadiidkaasaa ku so aroray min xadiidi camr bni xasm oo ibn xibaan uu tasxiixiyey waa qiimihii markaa geel uu marayay laakiin qowlkii imaam shaafici ee dambe ee jadiidka wuxuu leeyahay waxaa weye dirham iyo diinaar toona waajibin mayne qiimaha geela unbaa la qiimaynaya boqolkaa halaad baaliqatan maa balakat qiimaheedu kolba intuu gaadho ama intaan soo sheegnaa ha ka bato ama ha ka yaraado ayaa waajibaya haddii geelii badhna la helo badhna la waaye maalan konton halaad baa la helay kontonkii kalena waa la waayey kontonkii halaad waa la qaadaya kontankii kalena waa la kaashgaraynaya oo qiimahoodii ayaa la bixinayaa walmar'atu haweenaydii walkhunhaa labeebkii nimownaagi ka nisfi rajulin nin niskii un weeyaan magtoodu nafsan xagga nafta wa jurxan nabarka waayahay wuxuu ku yidhi haweenayda magteedu waxa weeye iyo kan labeebka ee ah, labadooduba ninka magtiisa umbaa la kala baraya barhku ama waajibaya ninkii sobaana dhin waa boqol halaad haweenaydiina waa konton halaad khunfihii waxa weye kii labeebka aha ee mushkilka ay la kala garanayn lab iyo dhadig wuxuu yahay kaana waxa weye xukunkii haweenayda maa la siinayaao nisfu diyati rajul unbaa waajibaysa waa konton halaad waxaana taa daliil waa ah xadiidkii ee bayhaqi uu soo saaray diyat lmar'ati nisfu diyati rajul diyada haweenaydu waxa weye ama magteedu nisfu diyati rajuli ninka magtiisa niskada lakin xadiku waa xadii daciifa laakiin waxaa naga kaafinaya culummada itifaaqooda ayaa masaladana soo naqliyey saa darteed tashwiish lama gelin karo waaya magtaasi nafta keliya ma aha waa xagga nafta iyo xagga nabarka nabarrada noo imaan doona waxa weye gabadha waa loo kala bari haddaan ninkii dhahna maala mawdaxadiisu waxa weeye waa shan halaad gabadhi waxay noqonaysaa laba halaad iyo badh haddaan dhahno fartiisu waxa weye waa toban halaad gabadhi waxay noqonaysaa shan halaad ilinka ninka haddaan dhahno waxa weye waa toban halaad waxa wey waa shan halaad gabadhiina waxaan leenahay markaa waa laba halaad iyo badh wahaakada juruuxda iyo nufuusta labadaba waxa wey waa nis haweenaydii iyo untihiiba wayahuudiyun yahuudigii gaalkii yahuudiga wanasraaniyuni gaalkii kristanka ahaa ulu muslimin iyo ulu diyati muslimin muslim magtiisa saddex meelood meel wey wamajuusiyun gaalkii dabcaabudka ahaa uluaa cushri muslimin muslimka magtiisa saddex meelood laba weeye wakadaa waxaa la mid ah waaniyun waxa weye sanam caabudka ah waanigaasoo lahu amaanun ammaan leh gaaladii baa halkan ku tilmaamaya gaalka gaaladu isku mid ma ah way yani isdhaamaan oo way kala sarreeyaan yahuudiga nasraaniga ugu sarreeya maadaama ahlu kitaab yihiin oo dabiixadooda ay xalaal tahay munaakaxadoodana ay xalaal tahay kuwa magtoodu yahuudiga iyo nasraaniguba waa ulu diyati muslimin nin muslim ah magtii markii saddex meel loo dhiga meel wey waa soddon iyo saddex alaad iyo ulu baciir baciir saddex meel loo dhiga meeshi wey waay cumar iyo cumaan waxaa arrinkaa laga wariyey xadiid baaba ku soo arooray arrinkaas waxaa kaloo xukmiyey cumar iyo cumaan radi allahu tacaala canhuma majuusiga waa kii dabka asaga magtiisa waxay noqonaysaa nin muslim ah magtiisa markii loo qaybiyo toban meelood meeshaas saddex meelood markii loo qaybiya laba wey marka maxaa ka waajibaya boqol halaad toban u qaybiyo soo toban maaha tobankii haddana saddex u qaybi saddexda laba ka ah ayaa waajibaya marka waxay noqonaysaa lix baciir iyo ulu baciir waa lix halaad iyo baciir saddex meeloodhga meeshi wey waa majuusi kii dabka cabuday taana waxaa xukmiyey cumar iyo cumaan ibn mascuud radi allahu tacaala canhu waaya waanigii waa kii sanamka caabudayey haddii uu ammaan leeyahay waxa weeye majuusigii buu la mid yahay oo asna waxa weeye e, uluaa e, cushuri muslim baa ka waajibaya haddii usan ammaan lahaynna oo sanam caabudu yahay wax ammaanan uusan naga dhexayn marka marba male kaasi waa hadro wuxuu hi wayahuudiyu kii yahuudiga ahaa wanasraaniyu kii kristanka aha ulu muslimin muslim saddex meelood meel magti ayaa ka waajibaysa wamajuusiyun kii dabcaabudka ahaa uluaa cushri muslimin muslim magtiisa magtaa toban meelood markii loo qaybiyo tobanka meeshaas saddex meelood markii loo qaybiyo laba ka mid ah waa lix baciir iyo ulu baan idhi wakadaa waxaa la mid ah waaniyun kii sanam caabudka ahaa waanigaasoo lahu ammaanu ammaan leh macnaha waddanka islaamka ammaan kusoo gala laga hadlaya fiise kusoo galay ammaan kusoo galay lakiin haduusan ammaan kusoo gelin la dilo waa hadur wاlmadhabu madhabku waxaa weeye anna man waxa weeye gaalkii lam yabluqu uusan gaadhin alislaam islaamkii in tamasaka hadduu qabsado bidiinin diin diinkaasoo lam yubadel aan la bedelin fadiyatu diinihi magta diinkiisa uu xukminayo ayaa ka waajibaysa wailaa haddii kale oo uusan diinba lahayn ama diintii uu absaday ahayd diin isbadeshay oo doorsoon ku yimid fabka majuusiya majuusigimuu la mid yahay gaalkii waxaa weeye dacwadu aysan gaarin islaamku uusan gaarin dacwadii nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam iyo diinteennu aysan gaarin haddii uu diin haysto isla markaa diinkaasi uusan isbedelin diintaas magta ay u xukminayso ayaa la siinayaa hadduu kitaabi yahay diyatu kitaabi baa la siinaya hadduu majuusi yahay diyatu majuusi baa la siinaya wahaa kada diintaas magteeda la siinaya hadduu kitaab yahayna diyatu kitaabi hadduu majuusi yahayna diyatu majuusi haddii kale oo uusan diinba haysanin ama diinka uu haystay uu yahay diin la bedelay markaa majuusi buu yahay oo uluaa cushri muslimin baa ka waajibaysa walbada muctamad waxa wey anama lam yablughu lislami qofkii islaamka usan gaarin in tamasaka hadduu qabsado bidiini diin diinkaasina yo bedel aan la bedelin fadiyatu diinihi diinkiisa magtiisa ayaa ka waajibaysa wailaa hadhiga lafka majuusi majuusi buu la mid yahay faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay muujabu maa duuna nafsi nafta magteedii waxa ka sokeeya macnaha ka yar ayaa halkan lagaga hadli doonaa marka maa duuna nafsi magtii waxay qaybsanaysaa diyat nafs iyo diyata maa duuna nafs waxna waa naf magteed waxna waa nafta wixii ka sukeeyey magtiisi marka maaduuna nafs saddex baa loo qaybaya diyatu jiraax diyatu aطraaf iyo diyatu manaafic diyatu jiraax waa nabaro qofkii loo geysta nabar iyo dhaawac loo geysta wey marna waa aطraaf xubin baa laga goyey qofkii marna waxa weeye macaani ama manaafic manfaco awood ilaahay uu siiyey jirhkiisa ayaa laga tagsiiyey marka saddexdaas saasuu soo daba dhigi doonaa mualifku wuxuu kaga bilaabay qaybta koowaad oo ah nabaradii waaya marka wixii alla wixii nabara ayuu halka ku sheegi doonaa magtooda haba kala badato dabeetana wuxuu ku xujisiiyey atraaftii kadibna wuxuu ku xujisiiyey macaanidii wuxuu ihi fii mawdixati ara'si nabarkii lafta caddaynayey lafta madaxa nabarkii caddaynayey awal weji ama wejiga laftiisa nabarka caddaynayey lixurin oo xor u sugnaaday muslimin oo muslima khamsatu abciratin shan halaad baa ku sugan wahashimatin nabarkii lafta jebinay maca idaaxin caddayn uu caddaynay laftii lala qabo casharatun toban waxa weeye neef baa ka waajibaya wa duunahu wa haashimatin wa fii haashimatin waxa weye nabarkii lafta jebinaya laftii madaxa ama wejiga duunahu wa duuna alidaaxi laakiin laftii aan caddaynaynin khamsatun shan halaad baa ka waajibaysa wa qiila waxaa la yidhi xukuumatun xukuumo ayaa ka waajibaysa nabarkaa waxa weeye lafta jabiyey ee aan laftii caddaynin wamunailatin wa fii munaqilatin nabarkii waxa wey laftii kala geeyey laftii kala kaxeeyey oo idaax maca idaaxin waa hashmi laftiina caddeeyey isla markaa jabiyey waxaa ka waajibaysa hamsata cashara shan iyo toban halaad wama'muumatin nabarkii waxa weeye lafta madaxa duleeliye ee maskax lagu dhaadhacay waxaa ka waajibaya ulu diyati magta saddex meelood meel ayaa ka waajibaysa wuxuu ku yidhi mawdaxadii aan horey u soo tilmaannay ee lafta madaxa ama wejiga caddaynaysa isla markaa nin xor ah oo muslim ah u sugnaatay hamsatu abciratin shan halaad baa ka waajibaysa markuu ku leeyahay xor ilan addoonkii waxa weeye asaga qiimihiisi wuxuu ka naaqusiyay baa loo eegay waxa weeye markuu ku leeyahay muslimna dee gaalkii wuu ka duwan yahay magtiisii baa loo eegi doonaa waxa wey markuu leeyahay xorna ninkiina waxaa kaa baxay haweeneyda haweeneyda waxa wey kalabarh bay noqonaysa marka shan halaad ayaa ka waajibaysa taasna waxaa daliil ah xadidkii tirmidi uu soo saaray fi lmawdaxati hamsun min alibil mawdaxadii waxaa ku sugan shan halaad waay mawdaxadii waan garan haashimadii waa nabarkii lafta jabiyey lafta madaxa ama wejiga hadduu idaax la socdo haashimadii toban baa ka waajibaysa shanna waa mawdaxadii shanna waa haashimadii waaya haddii laakiin laftii madaxa ay jabto caddayn iyo daax usan la socon laftii madax way jabtay laakiin lafti lama caddayn markaa shan halaad umaa ka waajibaysa qiil baa wuxuu le maya xukuuman markaa haka waajibto xukuumo ha ka waajibto munaqila waa nabarkii lafaha kala geeyey isla markaa waxaa la socday idaax iyo hashmi laftiina waa la caddeeyey laftiina waa la burburiyey munaqilo weeyaan laftiina waa la kala geeyey saddexdaa nabar baa iskugu tegey hamsata cashara shan iyo toban baa ka waajibaysa ma'muuma waa nabarkii maskaxda u dhaadhacay khariidata dimaaq gaadhay saan hore usoo tilmaamay kaana ulu diya magtii unbaa saddex meelood loo kala qaaday ulu baa waajibaya waaya hadday gabartaa ka hor waxyaabahaan soo tilmaamayn dee waxaa weeye haashimadu waa cushru diya soo maah gabadhina cushru diyatiama an halaad baa ka waajibaysa magteedii baan toban meelood u kala qaybin an halaad baa ka waajibaysa wahaa kada intii aan soo tilmaanay si aan ugu nisbe wuxuu ku yidhi walow awdaxa hadduu lafta caddeeyo qof buu lafta ka caddeeyey fahashama qof kalena wuu jebiyey aakharu mid kale laftii madaxuu jebiyey wanaqala laftii uu kala geeyey aaliu mid saddexaad wa ama maskaxdii u dhaadhiciyey nabarkii raabicu mid afraad facalaa kullin mid walbo min aalaai saddexdii hore ka mid ah hamsatun shan halaad baa mid walba ku waajibaysa waraabicu cala araabici kii afraadna waxaa ku waajibaysa tamaamu ului ulukii magta saddex meelood meel dhammaystirkeedii baa ku waajibaya afar nin baa nin iskugu ninkii hore madaxuu ku dhuftay dabeetana laftii buu caddeeyey kii labaad baa nabar kale u geystay laftii buu jebiyey isla meeshii lafteeda ku dhuftay laftii buu jebiyey ku kalaa nabar kale saddexaad u geystoo laftiibuu hee tanqiil ku samey kala geeyey ku kalaa nabarkii meeshii ku celiyo waxa weye ma'muumay u dhacdhacdayoo maskaxdii buu nabarka u afartaas nabar baa qofkii hal meel ka wada gaadhay saddexdii hore kii muudaxada geystay iyo kii haashimada geystay iyo kii munaqilada geystay mid walba waxaa ka waajibaya an halaad min an halaad baa ka waajibaya kii ma'muumada gaadhsiiyey nabarkana waxaa ka waajibaya tamaamu uludiya yacni intii ka soo hadhay uludiya saddex meelood meel magta waa soddon iyo saddex halaad iyo ulu baciir markii han iyo tobankan laga jaro wixii soo hadhay ayaa waajibaya waa imisa siddeed iyo toban halaad iyo ulu baciirba markaa kan dambana ku waajibaya saasaa loo qaybanaya ila waxaan fi nihaaya waxa wey waa maamuumo wey maamuumadii maa loo kala qaybiyey say u kala lahaayeen ayaa lagu qaybiyey wuxuu ihi walow awdaxaad mid lafta caddaeyo fahashama aakhar mid kalena uu jebiyey wanaqala uu kala geeyo aaliu mid saddexaad wa ama uu maskaxda uu dhaadhicay raabicu mid afraad facalaa kulli mid walba oo min alaaa saddexdii hore ka mid a ah khamsatun shan halaad baa ku waajibaysa waraabicu cala araabici kii afraadna waxaa ku waajibaya tamaamu thuluthi saddex meelood meel magta dhammaystirkeedii baa ku waajibaya washijaaju dakharadii qabla almawdaxati mawdacada ka horreeyey in curifat haddii la garto nisbatuhaa inta kaga soo hagaagaysa minhaa oga nisba ah waxa weeye mawdaxadii wajaba waxaa waajibaya qisطun inta kaga soo hagaagaysa min arshiha magteedii wailaa haddii kaloo la garanayn inta kaga soo hagaagaysa faxukuumat اlxukuma ayaa waajibaya ka jurxi saa'ir اlbadani jidhka waxa weeye intiisa kale nabaradooda xaal ay la midta dakarada horey bay noo soo mareen toban dakar baan soo sheegnay marka mudaxadii waan ka soo hadalna wixii mudaxada ka horreeyey oo ah xaarisadii daamiyadii baadicadii mutalaaximadii simxaaqii shantaaba haddii la garto nisbada inta ay ka tahay muudaxadii marka waxaa waajibaya qisdigeeda magtii muudaxada wixii kaga soo hagaagaya markaa waajibaya oo seenu ogaanayna markaas waxaan samaynaynaa maalan qofkan laba nabar baa loo geystay nabar muudaxa oo laftiga ah madax caddeeyey iyo nabar kale oo waxa wey mawdaxaan ahayn maalan baadacadii oo kale ama mutalaaxibada tii hilibka quusaysa laakiin laftii aan gaadhayn maxaan samaynaynaa marka hore waxaan eegaynaa waxa weeye inta cumqiga ay ku dhan tahay mawdaxadiisu dunyar baan soo qaadaynaa waxaan ku dhaadhicinaynaa meeshii mawdaxada saasaan u gelinaynaa dabeetana waxaan eegaynaa ama irbad baan gelinaynaa dabeetana waxaan eegaynaa nisbada haragiisa ilaa hilibkiisa ilaa inta laga gaadhayo lafta intay dhanta waaya dabeetana nabarkii kale ee mutalaaximada ahaa ee hilibka quusay ayaan asna irbaddi gelinayna waa isku eegaynaa marka nisbada intayba isu dhan yihiin maala hadday noqoto nis nis ba isku noqdee maalan marka waxaa waajibaya nisfu diyati lmawdaxa mawdaxada magteedii nis ka mida waajibay soo shan halaad maahayn kala barun laba halaadii bar baa waajibaya hadday ulu tahayna ثلث دية الموضعة هدي ربع تانا ربع دية الموضعة وهكذا وهدي نسبة دي لقرته أو سعد لو قرته قياسات في عن لا يست هدي لكن نسبة دي لقرن وايو لغو وريرو لسو ساري كري وايو مركا حكومة واجبيسة حكومة وامحي وقاضيك وحكو اجتهادي دون قاضيك ايا وحقيا مركو ايغا نبركا قفك سو غاري اجتهادكيسو ku qadaraya marka mag waajibaysa taana way noo iman doontaa insha Allah taala qaabka loo xukuumada loo qadariyo fasal gooni mu'allif ka hal doonaa marka wuxuu ku leeyahay markan dambe ee nisbada soo saari kari waayo ka jurxi saa'ir اlbadan badanka intiisa kale nabaradiisa buu lamid yahay macnaha badanka mawdaxadiisa haashimadiisa munaqiladiisa waxa weeye ma leh qadar go-an ma leh maala haddii ama dhudhunka ama dhabarka la caddeeyo ama la jabiyo ama waxa weye tanqiil lagu sameeyo waxa weeye ma go-an waa xukuumo lamid maaha madaxa iyo wejiga madaxa wejiga ka khatarsan yihin saa darteed iyaga nusuus ku soo aroortay kuwan laakiin waa lagu ijtihaaday wax nasoo ku soo arooray ma jiro washijaaju dakaradii qabla mawdaxati mawdaxada ka in curif hadii la garta nisbatuhaa inta ay ka nishijaajtaasi ka nisbadooda haddii la garto intay ka gaarsiisan yihiin binisbati waxa weeye lilmuudixati muudixadii markii loo eego nisbadooda intay ka yihiin haddii la garto qadarkay ka dhan yihiin wajaba marka waxaa waajibaya qiscun intii kaga soo hagaagaysa min arshiha arshi lmuudixati muudixada magteedii wixii kaga soo hagaagayay ayaa markaa ka waajibaya wa ilaa haddii kaloo la garan waayo inta ay ka dhan yihiin binisbati lilmuudixati faxukuumatu marka xukuma ayaa waajibaysa ka jurxi saa'ir albadani jidhka intiisa kale nabaradiisa xaal u la mid yahay wa fii jaa'ifati jaaife waxaa ku sugan waa nabarkii u dhaadhacayay jawfke ulu diyatin nag saddex meel loo dhiga meesha wahiya haddaan jaa'ifadii kuu tilmaamo jurxun waa nabar yanfudu u dhaadhacayo ilaa jawfin jawfka jawfkaasina waa maxay wadalika miaal ka badni sida calooshi wasadrin laabti wauqrati naxrin dhuunta godkeedii wa jabiinin iyo waxawe koodadkii labada dhinac ee wejiga ayaa laga hadlaya jabiinka kuwaas wa khaasiratin kelidii wey waayaha jaa'ifada waa nabarka joofka u dhaadhaca ayaa jaaife ladhaahdaa waxaa ka waajibay ulu diya waxay la mid tahay ma'muumadii maskaxda udhadhacaysa marka ma'muumada iyo jaa'ifadu waa isku mid ma'muumadana maskaxda udhadhacaysa jaa'ifaduna joofka intiisa kale ayay udhadhacaysa marka joofkaas maxaa looga jeedaa waa nabar kasta oo joofka gudaha jirka udhadhacaya marka joofkii maxaa ka mid ah caloosha toorri baa caloosha laga geliyey qofkii sadrin laabtiisa waxa weye toorri laga geliyey ama waran laga geliyey fuqrati naxrin dhuunta godkeeda waa halkaa dhuuntay ka gudanta ayaa laga duleliyey wa jabiinin jabiinku waxa weeye waa wejiga dhinaciisa halkaasaa jabiin la yidhahda ayaa maarata laga duleliyey wa khaasiratin kelidii baa laga duleliyey oo joofka loogu dhaadhiciyey marka intaaba waxaa ka waajibaya ulu diyata xabad baa qofkii lagaga dhuftay calooshii ama kelidii ama waxa wey halkaa koodka ah ama waxa wey halkaa dhuunta ah hadduusan qofka u dhimanin waxaa ka waajibaya markaa ulu addiya وفي جائفة جائفة وحكى واجب ثلث دية ديو صدح ميلود ماشهد وهي أيضا جائفة ذا جرح والنبر ينفذ وضع دعي إلى جوف جوف كبضن علاشي وصدر لابتي وثغرة النحر يدون قد كيدي وجبير يكوتك وخاصرة كلذي ولا يختلف أرش موضحة nabarkii waxaway lafta cadaynayay magtiisu isma khilaafayso bikabariha bisababi kibariha weynaanteeda oo wasiqariha yaraanteeda iskuma khilaafayo waaya wuxuu ku yidhi nabarka madaxa loo geysanaya lafta caddaynaya ama wejiga loo geysanaya lafta caddaynaya weyne iyo yare isku khilaaf bahaya magtiisu mar walba shan halaad baa ka waajibaysa haddii madaxo dhan la caddeeyo iyo haddii irbad in la eg waxa wey laftii la caddeeyo mar kasta halaad baa ka waajibaysa loo egi mahaye weyne iyo yare maxaa yidhi ku soo aroray wuu ilaaqay wa fi lmuudaxati khamsun min alibil baa la yidhi kala qaadin weynadeedii iyo wala yakhtalifu kala duwanaan maayo iskhilaafi maayo arshu mudaxatin nabarkii lafta caddeeyey magtiisu bikibariha bisababi kibariha waxa weeye muudaxadaas weynideeda yarideeda isku khilaafi maayo walow awdaxa haddii uu caddeeyo jaanigi mawdicani laba meelood hadduu qofkii ka caddeeyo baynahuma xaal ay labadaa meelood udhaxaysa laxmun hilib wa jildin maqaar qiila waxa la aw axaduma ama jildigii ama hilibkii ama maqaarkii midkooda u dhaxeeyo fa muudaxataani markaa waa laba muudaxo walow inqasamat hadday u qaybsanto muudaxatu muudaxadiisii camdan kas wa khaطan ma saasuu idin qoray mise aw khaطan awdaa wa khalad wa khaطan baa saxa walow inqasamat hadday u qaybsanto muudaxatu muudaxadiisu camdan kas wa khaطan iyo gef hadday u qaybsanto aw amase shamilad ay waxa weeye koobto ra'san madaxii wa wejhan wejigii fa mawdaxataani waa laba mawdaxo wa qiila waxaa la mawdaxatun hal mawdaxo wey walow wasaca hadduu ballaadhiyo mawdaxatahu mawdaxadiisii qof baa ballaadhiyey fawaaxidatun waa hal mawdaxo cala saxi muctabar haddaan qaban aw hayru ama hayrkii baa ballaadhiyey oo waxa weeye mawdaxadii sii ballaadhiyey fatintaani markaa laba mawdaxo weeyaan halkan mualif wuxuu ku tilmaamayaa mawdaxadii afar siyaabood ay u tacadudi karaan afar siyaabood bay u tacadudi karaan mar waxa weeye xagga suurada ayay ka tacadudayaan marna xagga xukumka marna xagga maxalka marna xagga faacilka afartaas siyaaboodna isdaba dhigay midba meesheedaan ku caddaynayna marka koobaad waa xagga suurada ayay u tacadudaysaa oo ay ku taroobaysaa mawdixadii qofbaa laba meelood mawdaxo ka caddeeyey isla markaa labadaa meelood iskuma xidhiidhsano waxaa u dhaxeeya in yar oo nabad qabta oo bad qabta oo harag iyo hilib ka kooban laba meelood ayuu wejigi ka caddeeyey ama madaxi waxaa u dhaxaysa in ishaysata oo waxa hilibkeedii iyo maqaarkeedii ishaysto marka waa laba mawdic marka waa tan tacadadat suuratan agga suuradii ku tacaduday way fahamta sooma waaya qiil ba wuxuu le maye shardi maaha hilibkii iyo maqaarkiiba inta udhaxaysa inays haysatee midkood baa ku filan haduu maqaar keliya joogo uusan hilibki hilibki baabao ama hilibki uu joogo lakin maqaarki u baabao kaasna waa laba mawdic laakin waxaa shardiga ah sida muctamadka inuu hilibki iyo maqaarkiis haysto inta udhaxaysa taasi suuratan bay u tacaduday waa mawdicataan laba mag laba arshi baa ka waajibaya laba mag baa ka waajibay shan iyo shan toban halaad baa ka waajibay waaya taasi waa suuratan xukman bay u tacadudi kartaa xukman xagga xukumka oo macnaha labada fal ee qofkan ku dhacay labada nabar ee ku dhacay ayaa kala xugum dugan waa camdi iyo khata marka laba nabar buu u geystay oo muudaxadiisii waxay u qaybsantay camdi iyo khata nabar buu ku dhuftay camda buu ugu dhuftay waxa weeye muudax u geystay dabeetana mar labaad buu ku celiyey khaa'an isagoon u qasdin oo gacantaa kaga dhacday oo waxa weeye muudaxadii ayuu ballaadhiyey marka laba mud waxay noqonaysaa maadaama he labadii ficil xuumkooda kala duwanya midna uu camdi aha midna uu khada aha marka laba arshi ama laba mag baa waajibaya taana waa xukma marna waxay u tacadudaysaa maxalan xagga maxalka oo waa sida muudaxadii baa u qaybsantay wejiga iyo madaxa nabarbu halkaa foodda kaga dhuftay marka nabarkii laftuu caddeeyey qayb madaxa ka mid ah iyo qayb wejiga kamid ah, wuu xidhiirsan yahay waa muttasil wejiga iyo madax u qaybsama waa hal mawduxo laakiin waxay u qaybsantaa oo xidhiidha wejiga iyo madaxii marka maxallan bay u tacaduday qaybna madaxay ku jirtaa qaybna wejiga ku jirtaa marka waa laba mawduxo laba diyo ayaa ka waajibaysa qiil ba wuxuu leeya maye markan dambe waa hal mawduxo maadaama ay muttasil tahay oo xidhiidho marna waxa weye mawduxadii waxay u tacadudaysaa faacilan xagga faacilka laba nin baa namarkii kale geystay horta hadduu hal nin uu mawdaxintu qof u geysto haddana markii mawdaxda laftii u caddeeyey oo ogaada kolleyba shan halaad baa laga qaaday wuxuu ihi aan u ballaadhiyo mawdaxadii wuu sii ballaadhiyey kolleyba shan halaad geel baa laga qaadayaa ninka aad namarka u sii ballaadhiyo yidhi laftii buu sii caddeeyey ayadii buu sii caddeeyey sii ballaadhiyey fa mawdaxatun hal mawdaxa ma waajibaysa hadduu mid kale u yimaado sii balaaiy ka war namarki kan lafti u caddeeyey hadduu sii ballaariyo oo hayru hayrkii baa ballaariyey faintaani marka waa laba muudaxo waa faacilkii biictibaari faacil laba nin baa kala geystay labada namar saa darteed mid kasta muudax ayaa ka waajibaysa wuxuu idhi walow awdaxa hadduu cadday mawdacayni laba meelood baynahuma udhexaysa laxmun hilib wajildun maqaar qiila waxay axaduma midkood baa udhexeeya fa muudaxataani laba muudax wey walow inqasamad hadday u qaybsanto muudaxatu muudaxadiisi camdan kas wa khaطa'an iyo gaaf kas iyo kamaaba u qaybsantay aw mase shamilat waxay koobtay ra'san madax wawajan iyo weji famuudaxatani waa laba muudaxo qiila waxaa yidhi e, muudax wa qiila waxaa yidhi muudaxatun maya waa hal muudaxo walow wasaca hadduu ballaadhiyo muudaxatu muudaxadiisii hadduu hal qof ballaadhiyo fawaaxidatun waa hal muudaxo un cala saxiix muctabar haddaan qabano aw mase hayru hayr kale qof kalaa ballaadhiyey fatintaani waa laba muudaxo mid kasta ma gooni ayaa laga qaadaya wاljaaئifatu nabarkii jaa'ifada joofka u dhaadhacayana ka muudaxatin muudaxa muhimada fi tacadudi tacadudkii imikana soo dhaafay so iminka mayna ka soo hadlin mawdaxada inay afar siyaabood u tacaduddo jaa'ifadina waa un la mid jaa'ifadina waa nabarkii joofka u dhaadhacayay marna waxay u tacadudaysaa suuratan marna xukman marna waxa weeye maxallan marna faacilan afartii siyaaboodna soo dhaafayay ayay u tacadudaysaa iyadna tii un oga qiyaas qaado waljaaifatu jaa'ifadii ka mawdaxatan milima tahay fi tacadud xagga tiroobidda walow nafadat hadday jaa'ifadii ay u fusho fii baطnin calooshii hadday u fusho oo wakharajat ay ka baxdo min ahrin dhabarkii fajaa'ifatani waa laba jaa'ifo filasax muctamad haddaan qaban qof baa qof xabad ku dhuftay calooshuu ka geliyey xabadda xabadda caloosha kaga dhuftay dhabarka ka baxday marka calooshiina way dulelisay dhabarkiina way ka baxday waa laba jaa'ifo biictibaar almadkhal waalmakhraj halkan ay dhabarkii ay ka dulelisay oo calooshii ah iyo halkan ay ka baxday oo dhabarkii ah marka laba jaa'ifo weeyaano uluaa diyatin mag ulueenkeed ayaa laga qaadaya sidaan waxaa xukmiyey abubakr radi allahu tacaala canhu nin waxa wey leeb lagu tuuray oo calooshuu kaga dhacay dabeetana dhabarkuu ka baxay uludii ayuu ku xukmiyey radi allahu taala canhu cumarna sidoo kale uu ku xukmiyey wax khilaafina lama haya asxaabti marka hadduu waran ka geliy ama seefuu ka geliyo oo calooshuu ka geliyo dhabarka uga baxo taana un la mid walow nafda hadday ka gasho fii badni calool oo kharajat ay ka baxdo min dahrin dhabar fajaa'ifatan walaba jaa'ifala sax walow awsala haddii uu gaadhsiiyo jawfow jawfkiisa sinaanan caarad waran caaradi warankaasoo lahu arafaani laba af leh faintaani markaa waa laba jaa'ifo qof baa waran laba af leh ayuu qof kale caloosha ka geliyey ama dhabar ka geliyey ama kelida ka geliyey haddii labadaa nabar uu ku duleliyo uu joog ku dhaadhiciyo isla markaa dhexdooda uu u dhaxeeyo xaajiz saliima oo badqaba oo haraggiisii maqaarkiisii iswata waxaa wey waa laba jaa'ifo uluay diya mag saddex meeloo dhigay labadeed ayaa ka waajibaysa waaa lamidta asagoo ah toori intuu geliya haddana ka soo bixiyo meel kale ka geliya ayay lamidta waa isku meel waa isku mido walow awsala haddii uu gaadhsiiyo joofu joofkiisa sinaanan caarad lahu tarafaan laba af leh fatintaani waa waran laba af leh ayuu caloosha ka geliyey fatintaani markaa laba jaa'ifo weeye walaa yasqudu ma dhacayo arshun mag ma dhacayso biiltixaamin muudixatin muudaxo inay isqabsato wa jaa'ifatin jaa'ifo inay isqabsato waayo wuxuu ku yidhi magtii waxa weye muudaxada ama jaa'ifadu ku dhici mayso haddii nabarkii uu isqabsado mawdaxadii baaba isqabsatay oo ilaahay baaba bogsiiyeyba qofkii markii la xaqi lahaa nabarkiiba uu isqabsaday ama calooshii torida laga geliyey baaba isqabsatay oo bogsatayba oo caafimaad arshigii ama magtiisaa ku dhici mayso way ka waajibaysaa maxaa yeele waa nicma jadiida min allah sida caadiga isma qabsato in la tolo oo dee nabarkii dee la islaaxiyo dee dhakhaatiir ay meeshii karkaraan oo ay hagaajiyaan weyn ka shaqeeyaan weyn sida caadiga ah nabarka isma qabsanayo isagu iskiisuma qabsanayo mar walbana magti way waajibaysaa waayo intaa mualifka wuxuu kaga baxay diyat juruux buu kaga baxay halkan wuxuu ku gudageli doonaa diyat alaraaf waa lix iyo toban araf lix iyo toban araf baa halkan ku tixi doonaa mualifku oo magtii ay ka waajibayso markaan leenahay diyat araf waxa wey qofkii in xubin laga gooyo wey acdaada la goynayna waa lix iyo toban waxa weeye waa dhegti ishi galkii e, waxa weeye isha sanki dibinti carabki iligi lafti garhka gacanti lugti naaska ibtiisa dakarki labadii xiniyood labadii baryood labadii shufrayn jildigii maqaarki intaa wey lix iyo tobankaa wey dabeetana magta ka waajibaysa waa la qaybinaya hadduu jidhka ku yaalla hal xubin oo dee nooc la mida uusan jirin oo halkaa keligii uu keligii ku yahay markaa mag kaamila ka waajibaysa sida dakarki wey haddii uu eh, laba qaybood jidka uu ku joogana sida labadii indhood labadii gacmood labadii lugood wadartooda ma kaamila ka waajibaysa labadii gacmood maalan ama labadii lugood ama labadii indhood mid ahaanna nisfu diya diyada niskeeda hadday saddex uu saddexley uu yahayna saddex uu ka joogana ulutu diya ayay ka waajibaysa sida sanka waxa weeye labadiisa daraf iyo xaajiska u dhexeeya waayahay mid kasta ulutu diya ayaa ka waajibaysa haddii afar ka joogana waa hal xubin oo keliya ayaa afar qaybood ka joogaa jidhka waxa weeye afarta gal ee labada indhood il kasta waxay leedahay laba gal bay leedahay gal hoose iyo gal sare afartooda wadartooda waxaa ka waajibaysa diya kaamila mag dhammaystiran mid walbana rubcu diya ayaa ka waajibaysa diya afar meelood loo dhiga meesha saasuu mualifka inoogu tilmaami doonaa wuxuu yidhi wlmadhab muctamad waxaa weeye ana fi lwudunayn labadii dhagood waxaa ku sugan diyatan mag baa ku sugan laa xukuumatan xukuumo kuma sugno wabacdun bad dhegtii ka mid ahna biqisdihi dhegtii waxa weya wixii magteeda kaga soo agaagaya umaa ka waajibaya walow aybasahumaa labadii dhagood hadduu engejiyo labadii dhagood hadduu engejiyo fadiyatun mag baa waajibaysa wafii qowlin qol ba wuxuu leeya maye xukuumatun xukuma ayaa waajibaysa walow qaaca hadduu gooyo yaabisatayn laba dhagoodoo engegan fa xukuumatun xukuma ayaa waajibaysa wafii qowlin qol ba wuxuu leeyahay maye diyatun mag baa waajibaysa xubinta koowaad waxa weeye waa dhegihii wuxuu labadii dhagood waxaa ka waajibaysa ma kaamil ah xadiidkii waa ka soo arooray camr bn xasm fi اluduni amsuuna min اlibil halkii dheg waxaa ka waajibaysa konton geela rawahu daarquni wاlbayhaqiy waaya xukuumo laakiin ka waajibi mayso waxa wey waa wixii qaadigu uu qadarayay tilmaami doono insha allah waaya haddii dhegtii bar la jaro waxaa ka waajibaya biqisdihi min addiya intii diyada dhegta kaga soo hagaagayay unbaa ka waajibaysa haddii dhegta niskeeda la jaro waxa weye nisfu diyat اludun baa ka waajibaysa shan iyo labaatan halaad ayaa ka waajibaysa hadduu rubcu ka gooyana rubucu nisfi diya ayaa ka waajibaysa wahaa kada haddii labada dhagood uu engejiye ka war nabar buu ku dhuftay labadii dhagood waa engegeen diyo kaamilah ayaa waajibaysa markaa maxaa yele manfacadoodii baa tagtay waaya qowl baa wuxu le maya xukuumo ayaa waajibaysa hadduu laba dhagood engegeen oon shaqaynaynin uu gooyana waxa weeye xukuumo ayaa markaa waajibaysa maxay labadan dhagood dee manfaco badan maynan lahayn mayna shaqaynaynin laakiin qurux bay lahayn qurux bay qofka u taraya marka xukuumo ayaa markaa waajibaysa qolba wuxuu leeya maye mag baa waajibaysa wuxuu yidhi wa fii kulli caynin il walba waxaa ku waajibaysa nisfu diyatin mag niskeed walow caynu axwala mid cawar ah ishiis haba ahaatee wa acmasha midkii indhabiyoolaha indhuhu biyuhu e, ka da'ayeen ha ahaadee wa acwara mid waxa weye ila ha ahaadee wakada waxaa la mid a man qof bicaynihi ishiisu ku sugan yahay bayaadun cadiin cadiinkaasoo laa yanqusu aan wax u dhimaynin addaw araggii fain naqasa hadduu araggii wax u dhimayo faqistun marka waxaa waajibaya magta wixii kaga soo hagaagayay fain lam yandabit waxa hadduusan koomaynin oo qisdigaasi uusan koomaynin fa xukuumata markaa xukuuma ayaa waajibaysa xubinta labaad waa ishii ishii waxa weeye il walba waxaa ka waajibaysa nisfudiya sida xadiiska camr bn xasm ku sugnaaday marka ishaasi hadday doonto haba ahaato il bad qabta ama il waxa weye qof axwaloo ishiisa cawaranta oo indhihiisu way waxbuu ka arkaya laakiin yani ilshii way qalloocantahy oo si toos ah oo uguma egay ama acmash ha ahaato qof waxa wey indhihiisu ay xanuunsan yihinoo biyuhusa uga da'ayaan qofkaas acmash la yidhaahdaa ama acwar qofkii ila haba ahaabo hal il buu laayahay oo ishii kale fayoobayd baa laga riday marka waxa weeye nisfu diya nisfu diya ayaa ka waajibaysa sidoo kale qofka labadiisa indhood waxaa ku sugan bayaad cadiin baa ku sugan oo ishu markaa saa u eegtay indhihiisa waxaad mooddaa inuu xuub cad saareen marka cadiinkaas ama xuubkaasi hadduusan araggii waxba u dhimaynin nag niskeed il kasta nisfu diya ayaa ka waajibaysa konton halaad haddii laakiin cadiinka ama bayaadka isha saaran araggii wax u dhimaya qofkan si fiican ishii wax ugama arko markaa faqisun waxaa ka waajibaya araggii inta isdhintay intii aragga isdhintay qisdigii magta kaga soo hagaagaya maa ka waajibaysa haddi maalan araggii nis uu isdhimo oo dhakhaatiirta markay qadareen qofkan ishiisa nis buu arkayey niska kale si fiican ooma arko oo qofka saxiixa intuu boqol kiiba boqol arkaya isagoo haaf buu arkaya marka magtii isha umaa la kala baraya oo milyan halad maa ka waajibaysa wahaakada waa haddii uu indibaad uu samayn waan wax la qadari karo oo waxa way dhakhaatiirtu cabiri karaan uu yahay zamankan aad bu fududa arrintaas oo dhakhaatiirtii baaba dee yacni haysta qalab ay ku cabiraan haddii ayna suurooben in la cabiro oo ay adkaato isha intii ka dhinayd in la cabiro araggeedii markaa xukuumo ayaa waajibaysa oo qaadiga ku ijtihaadaya wuxuu idhi wa fii kulli caynin il walba waxaa ku sugan nisfu diyatin mag niskeed walow caynu axwala mid waxa weeye il cawiran ishiisa haba ahaate acmasha mid indhabiyoole ah haba ahaate ishiisa acwara mid ila ishiisa ha ahaate waa ishafeeyowe wakada waxaa lamida ah man qof bicaynayhi bicaynihi ishiisa ku sugan tahay bayaadun cadiin baa ku sugan cadiinkaasoo laa yanqusu dow araggi waxba u dhimayn faina qasad waxu dhimayo faqistun marka waxaa waajibaysa magta qisdigii waxawey araggaa ka dhinnaa wixii kaga soo hagaaya ayaa waajibaya fain lam yandabit hadduusan adarkaasi uusan indibaadayn una xadidmayn unu koomaynin faxukumatu marka xukuma waajibaysa wa fii kulli jafnin gal walba oo galarkii isha ama labadeedood ka mid ah rubucu diyatin waxa weye mag rubceed baa ka waajibaya walowla ilacma qof indhoola ah haba u sugnaadeen hanna waa xubinkii saddexaad waa jufuuntii waa galalkii indhaha waxaan idhi afar gal ayay labadeen dhood leeyihiin mid walbana rubcu diya mag afar biloodhig meesheed ayaa ka waajibaysa marka maadaama afar yihiin afartii baa magtii loo qaybiyey mid kasta waxaa ka waajibaysa rubucu diya mag waxaa loo qaybiyey afar meel meel ayaa ka waajibaysa jafni walba ama sarahaabo ama ka hoosahaabo waa gal walba oo galalkii indhaha ka mid ah hadduu doono ninka galkaa iska lahaa isha ha ahaado mid indhoolo ah hadduu xataa isha u la'aa oo galkeedii waxa wey laga jaro waxaa ka waajibaya rubucu diya وفي كuل jفnin gal walba waxaa ka waajibaya rubcu diyatin rubca walulacmaa jafnigaasa u sugnaad minin dhoolaa wa maalinin sanka intiisa jilicsan waxaa ka waajibaysa diyatun mag kaamil ah ayaa ka waajibaysa wa fii kulli mid walbo min arafii labadiisa dhinac ka mid ah walxaajisi intii udhexaysa ulun ulu mag sadde meeloodhiga meeshaad ba ka waajibaysa waqiila waxaa yidhi fi lxaajisi intii udhexaysa waxaa ka waajibaysa xukuumatun xukuumo wa fiihimaa labada darfna waxaa ka waajibaya diyatun mag kana waa xubinkii afraad waa maalinkii sanka intiisa jilicsan ee waxa weeye Eh, lafta adag aan lahayn wey inta carjawad ah ee hore ayaa maarin la yidhahdaa intaas waxaa ka waajibaysa hadii laga gooyo qofkii ma kaamila ah ka waajibaysa maxaa yeelay saddex qaybood buu ka koobanya mid kastana ulu diya ka waajibaysa labada darafna waxa wey mid kasta waa ulu intaa udhaxaysa ee dul labada dul kala qaybinaysana waa ulu diya marka haddii intaa la jaro waa ulu diya haddi intaa udhexaysa la jaro waa ulu diya haddi inta kale la jaro waa ulu diya haddi la wada jaro waa diya kaamila ah. marka saasaa lagu qaybiyey waayahay sida muctamadka waa kaas qowl ba wuxuu leeyahay maya waa qowl laga xoog badan yahay xaajiska waa inta u dhaxaysa keligeed xukuma ka waajibaysa waase wax weyn ma qabanayo labadii dul mu kala yar xidhayaa mooyaane manfacadu waa labada daraf labada darafna waxa weye mid kasta labadooda isku diye ayaa ka waajibaysa mid kastana nisfu diya ka waajibaysa marka wuxuu labadaas mid kasta nisfu diya weeye labadooda wadartoona waa diye kaamila inta udhaxaysana waa xukuma iyadu qadar mucayana male qowlkan dambe ee laga xoog badan yahay waa maalinayd sanka intiisa jilicsan waxaa ku sugan diyatun mag kaamila wa fii kullin min darafay labadiisa daraf mid walba waxaa ku sugan walxaajisi inta udhexaysay ee kala xidhaysay uluun mag saddex meed loo qima meesha wa qiila waxaa la idhi fi lxaajisi inta udhexaysa waxaa ka waajibaysa xukuumatun xukuumo wa fiihimaa labada darafna diyatun diya ayaa ka waajibaysa wa fii kulli shafatin dibin walba nisfu diyatin diya niskeed baa ka waajibaya waaya dibintiina waxa wey nisfu diya ayaa ka waajibaysa l qofki laba dibnood buu leeyahay mid sare iyo mid hoose mid walba waxaa ka waajibaysa niصفu diyatin mag niskeed ayaa ka waajibaysa sida xadiidkii eh, camr ibn xasbi ku so aroortay fi shafatayni addiyatu labadii dibnood waxaa ku sugan diya kaamila walisaanin carabkii waxaa ku waajibaya walow lialkana carabkaasi haba u sugnaado mid eh, waxa wey hadal adag arat mid hadalkii waxa weeye meel aan idqaam ku jirin idqaamaya macnaa hadalkii adkaynaya a midkii carablawa aha waiflin kii yaraaba ha u sugnaada carabkaasi diyatun ma kaamil ayaa ku waajibaysa waqiila waxaa lidhi shardu ifli ilmihii yaraa shardigiisu waxa weye duhuuru ahari nudqin hadal raadkii inuu soo daahiro wuxuu ku soo daahiraya bitaxriikii inuu carabka udha dhaqaajiya libukaain oohin wamasin iyo muudsi carabku waa xubintii lixaad waxaa ka waajibaya ma kaamilah ma kaamil ah ayaa carabka haddii la gooyo ka waajibaysa waa qofkii hadlayey ee carabkiisu dhadhankiisu u dhammaystiraa wax ka dhadhaminaya ayay magtaasi ka waajibaysaa hadduu doono carabkaas ha u sugnaado alkan waa qofkii carabkiisa ay lugna ku sugnayd macnaha hadalkiisa uu yar adag yahay sida dadka caadiga uma hadlo carabkiisu uu yar adag yahay qofkaas alkan la yidhahdo arabtan waxa weeye waa man yudqimu fii hayri mawdic idqaam waa qof idqaamaya hadalka carabiga buu ku suroobayaa inuu hadalkii uu idqaamo oo shado meel uusan shad ku jirin soomaaliya waxaan dhihi karaa qofka maarata hadalka gangada leh ama maxaa la yidhahdaa hagta leh hagaha qof kale waaya waa alaa qofkii carabka a uruufta bar aan karaynin uruufta qaar aan ku dhawaaqi karin sida ada iyo wii la halmaada ama laamka iyo ama kaafka iyo kaasa ala la hahda iflin waa ilmihii yaraa ee de carabkiis iska yaraa marka horeba intaaba ma kaamil carabkood hadii la gooyo ayaa ka waajibaysa waaya iil ba le maya ilmaha yarka ah marka ay ma kaamila ka waajibaysa waxaa shardi ah in la ogaado ilmahani inuu hadli karo hadduu ilma yar oo de hadalkiiba weli agaani u yahay waa inay calaamadii inuu carabkani carab hadli kara uu yahay ka muuqato oo ah inuu carabkii u adeegsado dhaqaajinta markii u ooyayo iyo markii uu naaska jaqayo ama wax muudsanayo inu carabkiisa dhaqaayo hadduu carabkiisu dhaqaaqin carab engeganuu yahay markaa dee xukuma ka waajibay saasuu leeyahay qiilkan wlisaani wa fii lisaani carabki waxa ka waajibaya waloli alkana mid hadal adagba carabkaas ha u sugnaado waa arabti mid hadalkii waxa wey idqaamaya meel usan idqaam ku jirin wa alfaqa midkii carab lahaa waa ha u sugnaado carabkaas wadiflin ilmihii yaraa diyatun makaamila ka waajibaysa waqiila waxa lihi shardu difli ilmi yaraa shardigiisu waxa weeye duhuuru ahari nudqin hadalka raadkiisa soo muuqashadiisa ayaa shardi u ah bitaxriikihi carabki in ula dhaqaajiya libukaain ohin wamasani muusi waliakhrasa walisaanin wa fii lisaanin carabkii waxaa ku sugan liakhrasa kii aan hadli karin u sugnaaday xukuumatun xukuma ayaa u sugnaaday xukuumatun xukuma ayaa ka waajibaysa carabkii ninkii aan hadli karin ee hadalkii ka xidhnaa waxaa ka waajibaysa xukumo asaga ma kaamil kama waajibayso waa qofkii hadal ka xidhnaa ean awoodi karin inuu sida caadiga u hadlo ean xuruuftaba ku dhawaaqi karin waa sida qofka dhagoolaho kale waxaa ka waajibaysa xukumo ee ma kaamil kama waajibayso waliakhrasa kii aan hadli karin carabkiisa waxaa ka waajibaysa xukuumatun xukuumo وكل سن إلق والبو حكوا واجبي لذكر أو لقص من حر حر مسلم مسلم خمسة أبعرة شان هلاد أياك واجبيس سواء وحاسكم إذا أكسر الظاهرة inta muuqata jabiyo oo minhaa iligii ka ah, duuna sinqi asagoon qodadii u dhaadhacayn oo qodadii la soo saarayn aw mase qalacahaa iligii ha rujiyo ay macahu maca sinqi iyadoo qodadii lala qabo waaya wuxuu ku yidhi waa xubinkii toddobaad waa iliga waxaa ka waajibaysuu ah, ku yidhi qofka xorka ee muslimka u an halaad ay elig walba ka waajibaya waaya sida xadiidka camr bn xasmi kuso aroortay ama iliga intaad muuqatee daahirka ah ee gunta aan ku jirin ha ama macal gunta la soo rujiyo sinki waxa weyaan iligu meeshuu ku jiro ee guntiisa ayaa sinki ama iliga inta sare ha ka jabiya ee muuqata ama macalgunta ha ka soo rujiyo markasta shanta halaad ayaa ilig walba ka waajibaya iligyadoo idil weeyaan ama kuwa dambe goosa ha ahaado ama dhoollaha hore ha ahaadaan ama micya ha ahaadaan anwaacda kala duwan ilkaha lama kala qaadayo ilig weyn ilig yar lama kala qaadayo waa ilkaha rasmiga ee qofka uu leeyahay ilkaha dheeraadka inoo imaan doonaa wuxuu ku yidhi wafii kulli sinin ilig walba waxaa ka waajibaya lidakari laba u sugnaada xorin xora muslim muslima khamsatu abciratin shan halaad sawaaun waxaas ku mid ah kasar ha jabiyo addaahira inta ka muuqata minhaa ilagii duuna sinki isagoon qodadii u dhadhacayn isagoon qodadii soo saarayn inta sanuun ha jabiyo aw mase qalacahaa ilagihaa soo rujiyo bihi ay bisinki maca sinki iyadoo qodadii uu ka soo saarayo wa fi sinin iligii waxaa ka waajibaya zaa'idatin ee dheeraadka ahaa xukuumatun xukuma ayaa ka waajibaya ilig hadduu dheeraad yahay isaga an halaad ka waajibi mayse ukuuma baa ka waajibaysa ukumadana qaadigan ku ijtihaadaya wa xarakatu sin iliga dhaqdhaqaaqiisa in qallat hadday yaraato faka saxiixatin aa haday burto almanfacatu manfacadii faxukuumatu xukuumaa markaa waajibaysa ama masene asad manfacadii baa isdhintay falasax cuntadeed waxaa weeye iligaasi ka saxiixatin inuu ilig fayow la mid yahay iligu hadduu dhadhaqaaq leeyahay waan eegaynaa dhadhaqaaqaas ma dhadhaqaaq yarbaa mise waa dhadhaqaaq weyn dhadhaqaaq weyn oo qof manfacadii iligaba dee meesha ka saaraya hadduu dhadhaqaaqu dhaqaaq iska yari uu yahay oo ilig hadda wax ku cunayo wax ku raamsanayo qofkii marka waa ilig fayow oo kaleo haddii qofkii laga rido an halaad baa ka waajibaysa waaya ilan jamaalkiiyo manfacadii wax walba waa u joogtaa haddii laakiin manfacadii ay burto badaqaqii baa zaa'id ah oo dee manfaco ma leh wax laguma cuni karo waxba ma qabanayo marka xukuumaa ka waajibaysa jamaal qurux un buu leeyahay manfaco ma leh marka xukuumaa ka waajibaysa haddii manfacadii ay isdhinto oo tusaale ahaan waxa weeye iligan waxa weeye manfacadiisii bar baa jooga waxna wuu ku cuni karaa wax badana kuma cuni karo marka waa dhexdhexaad manfacadii waxna way ka joogan waxna way ka maqan yahin marka sida ilag fayow buu la mid yahay mar haddii aslo manfaca meesha ay joogto oo raamsigii iyo cuntadii oo qofkii ka ilaaliya inay waxa ilig meesha ka dusto oo cuntadii uu celinayo candhuuftii uu celinayo dacfiga uu daciifsanya iligii uu iska itaaldaran yahay wax weyn ma saameynayo marka sidaa darteed waaa ka waajibaysa diyadiisii oo an halaad ah wuxuu ihi walow alaca haddii uu eh, soo fujiyo sina sakiirin ilma yar iligi lam yudqano ilka dhacsanin falam tacud iligaa markaa uusan soo noqonin wabaana ay soo caddaatay fasaad lmanbiti waxa weeye meeshuu iligaasi ka soo baxayay inuu xumaaday oo fasaaday wajaba waxaa waajibaya alarshu mag baa waajibaysa magtii iligaasi way waajibaysaa walahar muctamad waxa wey anahu shani lowmaat ilmihi haduu dhinto qabla albayaan intaan la cadaynin ka hor falaashay waxba ma jiro anahu harga low alac hadduu fujiyo sina mahuuri mid ilka dhacsaday iligii hadduu fujiyo oo facaadat iliga uu soo laabto laa yasqud arshu magti dhici mayso wuxuu ku yidhi hadduu ilmo yar oo weli aan ilka dhacsanin oo ilkihii aan ridanin uu ilig ka rido oo markaa iligii uusan soo noqonin oo dadkii ahlu khibrada ay dhahaan iligaas waxa wey manbidkiisii meeshuu ka soo dhalanayay baaba xumaatay oo iligan soo dhalan maayo nabarkaa ku dhacay awgii markaa waxaa waajibaya arshigii magtii ilagaasi way waajibaysa ilmaha yarka ah ilagaa magtiisa way waajibaysa santii halaad baa waajibaya haddii ilmihii uu dhinto intuusan arrinkaas soo caddaanin ila muddaa la sugayaa iligaa intuu soo noqonaya muddaa la sugayaa hadduu ilmihii sidaa ku dhintana oo iska u dhintana markaa waxa u waajibi maayaan maxaa yeelay dee waxaa iska cad ama haalib ah hadduu ilmaha noolaan lahaa inuu iligii usoo bixi laha sida caadada ku dareertay marka waxa u waajibi maayaan markaa qofkanu iligga ka riday haduu yahay qof ilka dhacsaday waa ilmo weyn oo dee ilka dhacsaday ayuu ilig ka tuuray ama waa nin weynba dabeetana ilahay baa iligii u soo celiyo iligii baa u soo baxayba marka magtii ma dhacayso ilahay baa u soo celiye waxa weeye magtii way waajibaysaa mar walbo ma dhacayso walow alac haddii uu rido sina sahiir ilmayar iligiila mid qar aanin ka dhacsan in falamtacudeyn soo noqonin wabaana oo soo caddaada fasaad ilmambati iligu meeshu ka soo dhalinaya inay xumaato wajhi waxaa waajiba arshu magta waajibaysa walafdar muctamad waxa wey annahu shaaniga low maata hadduu ilmihii uu dhinto qabla bayaan intaysan soo kala caddaanin fala shay waxba ma sugnaanaya marka wax waajibay ma jiro wa annahu shaaniga low qalac haddii uu fujiyo ama uu soo saaro sina madkuurin mid ilka dhacsan iligi facaadad iligii uu soo laabto laa yasqudu alarshu magti ma dhacayso walow qulicat haddii lasoo fujiyo alasnaanu ilkihi oo idil ama ilkihii qaar ka mid a fabixisaabihi xisaabtii iligii ayaanu u dhufanaynaa oo marka wii ilig ka waajibay mailkahan la soo riday intayihin tiradoo lagu dhufanaya wa fii qowlin qolba wuu maya laa yaziidu ka badin mahayo calaa diyatin mag ka badin mahayo in itaxda hadduu midooba jaarinkii waxyeelada geystay iyo wa jinaayatan waxyeeladiiba hadday midoobaan ilkaha haddii qofki ilkahoo dhan laga soo wada rido ilkahoo dhan baa laga soo daadiyey dee qofka caadiga wuxuu leeya laba iyo soddon ilig buu le marka laga rabay ilkaha zaa'idka ah ee dheeraadka ee dhinacyada ka soo baxa markii laga reeba labiyo soddon ilig buu leehay marka shantii halaad ee ilig walba ka waajibi maa lagu dhufanaya marka waxaa waajibaysa boqol iyo lixdan halaad ayaa waajibaysa waa sida muctamadka waa sidaa waaya qowl ba xule laga xoog badan yahay maye ma ka badin mayno boqol halaad ka badin mayno boqol halaad umaan siinayna lixdankaas waan iska tuurayna waaya waase goor markaan lixdankaa tuurayna haddii jaaniga iyo jinaayaday midoobaan hal nin baa waxyeeladan geystay waxyeeladiisuna hal mar bay ahayd mar buu waxyeeladan geystay qofka geystana waa hal qof asaga ilkahan ka soo wada tuuray oo nabar weyn u geystay ba ilkao dhan usoo daateen marka jaani iyo jinaayada way midoobeen sooma sida waxa weeye diyata nafs oo kalean ka qaadana boqol hababa baan ka qaadanaaye lixdankaa dheeraadka ah waan iska tuurayna saasuu leehay ee ugu dhufan mayno calaa ilig shan halad ugu dhufan mayno walow ulicat hadday la fujiya snaam ilkiho idil hadii lasoo daadiyo fabixisaabi xisaabtooda maa lagu dhufanaya aan soo tilmaanay fi qowli qol ba wuxuu leey maya laa yaziidu ka badin maayo calaa diyati calaa diyatin mag boqol halada laga badin maayo waa ninkii dabcan dumarku waxa weya waa nis mar walba in itaxda hadduu midooba jaanikii waxyeelada geysanaya wajinaayatin wajinaayatun iyo waxyeeladii wa kullu laxyin wa kulli laxyin wa fii kulli laxyin lafgareed walba waxaa ku sugan nisfu diyatin mag niskeed walaa yadkhulu soo geli mahayaan arshu lasnaani ilkaha waxa wey magtoodii ma soo gelayaan fi diyati laxyayni labadii fi diyati laxyayni labadii lafgadh waxa wey magtoodii soo geli mahayan filaas muctamad hadaan qabano kanna waa xubinkii sideedaad waa lafgadheedka waa labada lafood ee waxa weeye ilkahu ay ku yaalaan ee halkaa iskaga yimaada ayaa waxaa lahaa mid walba laxi halkaas iskaga yimaadaan marka mid walba waxaa ka waajibaya haddii qofkii laga soo fujiyo nisfu diya ka waajibaysa ila waa laba xubnood oo waxa weye jir ku yaal marka mid kasta nisfu addiya ah, ayaa ka waajibaysa labadoodana diya ayaa ka waajibaysa waaya ilkaha haddii laga soo daadiyo magtoodii soo geli mayso fi laxyayn labadii lafood qofkan labada lafoodna waa laga soo saaray ilkihiina waa laga soo daadiyey marka labada lafoodna waxaa ka waajibaysa diyo ilkihiina sidii aan soo tilmaanay baa loo xisaabanay marka is hosgeli mahayan la dhihi maayo labadan lafoodun ilkihii magtoodii ha soo hosgalaan la dhihi maayo maxaa yeele waa xubno kala madax bannaan i kuli layin fi kuli layin lafgareed walba waa kuwajibaysa nisu diyatin mag niskeed baa kuwaajibaysa walaa yadkhulu soo geli mahaya arshul asraan ilkaha magtooda soo geli mahayaan fi diyati laxyayn labadii lafgarood magtooda soo geli mahayaan fi asax cuntada daan qabaan wa kulli yadin gacan walba waxaa ka waajibaysa nisfu diyatin mag niskeed ayaa ka waajibaysa gacan walba in qudca hadii laga gooyo min kafin kafka hadii laga gooyo fa in qudca hadii laga gooyo fawqahu kafkii meel ka sarraysa fa xukuumatun xukuumo ayaa sidoo kale waajibaysa oo intaa ka dheeraada ayadan sidoo kale tan waa xubintii sagaalaad waxa weeye waa gacanti qofka haddii gacanta laga gooyo gacan walba nisfu diya ka waajibaysa waa konton halaad ninkii ragga ah gabadhiina shan iyo labaatan halaad waaya waa haddii laga gooyo kafka intaas un bay ka waajibaysaa haddii laga gooyo nisfu diya la soco waa intaa wax la leeyahay haddii halkaa kafka ka sarraysa laga gooye halkaa xusulkaaba laga gooye ama halkaa dhudhunkaa laga gooye ama halkaa cuduudda laga gooye intaana waxaa ka waajibaysa nisfu diya oo kafkii ah inta ka sarraysana xukuma waajibaysa marka nisfu diyana gooni baa loo xisaabin xukuumadana gooni baa loo xisaabin waa laba shay oo kale madax bannaan wax intaa dheeraada gooni baa loo xisaabinaya intaana nisfu diya ayaa waajibaysa wuxuu ku yidhi وفي كل يد وكل يد وفي كل يد قعون والبا حكوسو نسبه ديته ماجنسكت ان قد حد لغوي من كف عكر كدي لغوي فان قد حد لغوي فوقه العكر كمال كسريسا فحكومه الحكومه يا واجبيسا او دheeraad ka ah intii deedi kafka aydan sidoo kale وفي كل اصبع فر والبا waxa ka waajibaysa 10 ab'iratin toban halaad baa ka waajibaysa waunmulatin xubin walba oo xubnihii faraha ka mid ah ulu casharati tobankaas saddex meelood meel baa waajibaysa waunmulati ibhaamin suulka xubintiisana waxaa ka waajibaysa nisfuhaa nisfu alcashara tobanka niskeeda ayaa ka waajibaya faraha far walba waxaa ka waajibaysa toban halaad sida xadiid kuso arortay xadidka camr ibn xasm waaya faraha gacanta far walba waxay leedahay markii laga reebo suulka saddex xubnood bay leedahay marka xubin walba waxaa ka waajibaysa haddii hal xubin la jaro oo farta xubnaheeda ka mid ah waxaa ka waajibaysa ulu alcashara tobankii halaad ee ka waajibaysa farta saddex markii loo qaybiyo meel baa ka waajibaysa waxa wey waa alaau abciratin saddex halaad iyo ulu bacir wey waaya oo numulada ibhaamka asaga waa laga reebaya ibhaamku wuxuu leeyahay laba xubnood buu leeyahay asagu saa darteed waxa wey hal xubin oo kasta oo ibhaam ka mid ah nisu cashar tobanka umaa la kala baraya oo shan halaad iyo shan halaad ayaa mid walba ka waajibaysa xubin walba oo xubnihii labadii xubnood ee suulka ka mid ah wafii kulli isbucin far walba waxaa ka waajibaysa casharatu abciratin toban halaad waunmulatin farti xubinta ulu casharati tobanka saddex meelood meel waunmulat ibhaamin suulka xubintiisana waxaa ka waajibaysa nisfaha tobanka niskeeda warijlaani labadi lugood keliyadaa labada gacmood bay la mid yihiin tanna waa xubintii tobnaad waa lugihii gacmihii bay la mid yihiin oo tafsiirkiina soo dhaafay unbaa ka waajibaya waxa weeye labada lugood ma kaamila ka waajibaysa lug walbana nisfu addiyati baa ka waajibaysa wa fii xalaamatayha gabadha labadeeda naasood naasaha ibtooda waxaa ka waajibaysa diyatuha magteeda oo kaamila ka waajibaysa wa xalaamatayhi ninka labadiisa naas ibtoodana xukuumat xukuma ka waajibaya wa fii qowli qol bal xulya maya diyatuhu magtiisa ka waajibaysa waaya kana waa xubinkii koob iyo tobnaad gabadha labadeeda xalamo waxa weye labadeeda naas ibtooda waxaa ka waajibaya hadii laga jaro mag aamila ah ayaa ka waajibaysa magteeda waa maay waa konton alaad marka konton alaad baa ka waajibaysa waay mid walbana niصfu diyatiya baa ka waajibaysa han iyo labaatan alaad maxaa yl manfac ayaa ku sugan iyo qurux iyo waxa weeye waxay u isticmaalaysa ilmihii inay ka nuujiso manfaco badan bay leeyihin waay ninka xalaamateenkiisu imo labadiisa naas ninka ibtooda haddii laga jaro kuwaas waxaa ka waajibaysa xukuumo un xukuumadii de eh, qaadigu ka ijtihaaday ka waajibi mayso mag maxaa yeelay ayaga jamaal may nink u yihiin manfaco kale kuma qabo manfaco kale kuma qabo dee ilmada naaska kama nuujinayo wax kalena looma qabanayo laakiin gabadhii way ka duwanta qowl baa wuxuu leey maya ee ninka ibtiisuna waxa weeye tii gabadha mulabidi haddii labada ibood laga jaro naaskiisa waxa ka waajibaysa magtiisii baa ka waajibaysa waa qowl daciifa ah lakiin qowlkaas ilamataga gabadha labadeeda naasood ibtooda waa ka waajibaysa diyatu magteedi waa lamatay ninka labadiisa naas ibtooda xukumatu xukuma ku sugan wafii qowlin qolb wuxuu leeya maya diyatu magtiisa ka waajibaysa wafii untayayni labada xiniyood haddii ninka laga jaro diyatu mag baa ka waajibaysa wakada waxaa lamid ah dakarun dakarkii haddii laga gooyo waxaa waajibaya mag baa waajibaysa waaya xubinta labiyo tobnaad waxa wey labadii xiniyood ta saddexiy tobnaadna waxa wey waa dakarkii labada xiniyood haddii ninkii laga jaro mag baa ka waajibaysa sida xadiidka camr bn xasm uu caddaynaya haddii dakerka laga jaro dakerkiisa haddii la jaro xubintiisa taranka waxaa ka waajibaya mag kaamil ayaa ka waajibaysa waaya wa fii alunhayayni labadii xiniyood waxa kusugan diyatun mag baa kusugan wakada dakrun dakerkiina waa la mid walisai walow haba ahaado dakerkaasi lisagiirin mid yar kii u sugnaaday wa shaykhin odaygi wa ciniinin kii waxa weeye uunan u shaqaynaynin xubinta taranka usan u shaqaynayninba ha u sugnaado waaya wa xashafatun xashafadiina ka dakerin dakerkii bay la midta xataa dakarkaasi hadduu leeyahay ilmo yar ama oday waayeela oo dee iska tabar iska tabarbeelay ama ciniin nin dakarkiisa uusan shaqaynin oo hamad aan lahayn xataa haddii dakarkii laga jaro waxa weeye ma kaamila ka waajibaysa wa xashafatun xashafadii waa inta hore ee waxa weye dakarka ayaa xashafa la yidhahda ka dakarin dakarkii umay la mid tahay eedna ma kaamila ka waajibaysa haddii la gooyo waayahay ka dakarin dakarkii umay la mid tahay oo qacigeeda keligeed waa ku sugan ma amil ayaa ku sugan maak intiisa kale taabicmata muhimadda eh, waa dkrku waaba intaa horeba wa bacduhaa haddii bar laga jaro xashafadiina biqisihi intii kaga soo hagaagaysay bacdigaas oo minhaa xashafadii kaga so hagaagay waqiila waa lh maye min adakri dakarko idil inta yani markii loo eego wixii kaga soo hagaagayay ayaa markaa waajibaya waaya haddii xashafadii bar ka mida la jaro waaa laga eega barkaa la jaray oo xashafadii loo eegay ma niskii xashafada la jaray ma uludkeedii baa la jaray markaa waxaa waajibaya niskii haddii nis la jaro niskii magta ayaa waajibaya hadii ulu la jaro uludkii uludkii magta ayaa waajibaya qiil baa wuxuu leeyahy maye bacdigaa loo eegi mahayo xashafada waxaa loo eegaya dakarkoo idil bacdiga xashafada laga jaray dakarka intee buu ka dhan yahay ma rubuc ma khumus ma sudus wahaakada dakarka o dhan baa loo eegaya buu leeyahay marka intuu dakar ka noqdo unbaa magtiina ka waajibaya waaya wa bacduhaa xashafada barkeeda biqisdihi bacdiga qisdigiisa wixii kaga soogaya minhaa xashafadii waqiila waxaa min adakri maya dakarkii markii loo eego wixii magtii uu ka noqonayin baa la eegaya wakada waxaa la mid ah xukmu bacdi maarinin waxa weeye sanka intiisa jilicsan barhkiina waa la mid waxalamatin iyo naaska ibtiisa waaya taana waa un la mid sanka intiisa jilicsan haddii bar laga jaro asna barka intuu sanka ka yahay maarinka intuu ka yahay unbaa loo eegayaa xalamada gabadha naaska ibtiisii haddii in laga jaro intaa laga jaray ibta inteedii kale nisbada ay ka tahay baa loo egaya markaa nisbadaa wixii magta ibtu ay ahayd unbaa markaa nisbadii loo eegayaa oo bercentagkiiba laga qaadaya markaa waaya waa sida qowlka muctamadka qowlka kale ee laga xoog badan yahay wuxuu leyahay mayae naaskoo idin ha loo eego maalinka inta jilicsan la gooyana sanko idil ha loo eegay in maalinkun yaa loo eegin waa labadii qowle haddana soo dhaafay ee waxa weeye xashafada iyo dakarka xashafada waxaa loo nisbeynaya xashafada keliya mise dakarka o dhan baa loo nisbeynaya kanna waxa weeyaan maalinka haddii in bar laga jaro maalinka keliya loo nisbeynaya mise sanka o dhan baa loo nisbeynaya xalamada haddii bar laga jaro ma xalamada ma loo nisbeynaya mise naasko idil baa loo nisbeynaya waa labadii qowle haddana soo dhaafay wafil alyeeni labadii baryood waxaa ka waajibaya adiyatu magti baa ka waajibaysa wakada waxaa la mid ah shufraha gabadha waxa weeye labadeeda shufro waaya xubintii afariyo tobnaad xubintii shaniyo tobnaad ee u dambaysa wuxuu yidhi labadii badhiyood waxaa ka waajibaya hadii qofkii laga gooyo ma kaamilaa ka waajibaysa mid walbana nisfu diya ayaa ka waajibaysa waaya maxaa yidhi jamaal iyo manfaca leeyihi manaafic badan bay leeyihi waaya wakada shufraha waa xubintii shaniyo tobnaad gabadha waxa weeye labadeeda shufro waa labada hilib ee ku hareeraysan farjigeeda waa labada faruuryood baa la dhahaa kuwaana waxa weeye waxaa ka waajibaya labadooda idil haddii laga jaro yani diyatuha magteedii baa markaa ka waajibaysa haddii mid kamida laga gooyana nisfu diyatiha baa ka waajibaysa dumarka hablaheenna gudi jiray gudniinka fircooniga ah haddii de arrintaa lagu dabaqaya bal ka warramo waaya wuxuu idhi wafil alyani labadii baryood waxaa ka waajibaysa diyatu diyadii baa ka waajibay wakada shufraha labadeedo shufro wakada waxaa la mid ah salkhu jildin harag siibidii ama maqaarkii qofki in laga siibo haragga oo idil inbaqi hadduu ay soo hadha xayaatun noolol mustaqiratun oo sugan oo waxaza uu gooyo hayru saarik kii maqaarka ka siibay mid aan ahayn raqabatahu qoortiisa wuxuu idhi haragga oo idil haddii qofkii laga siibo oo xayaato mustaqira qofkii u laabatay weli uusan dhibanin ila kolleyna olaan mahayn qof harag o dhan laga siibay mid kale uu qoorta kii harag ka siibay mid kale uu qoorta ka gooyo marka harag kanuu ka siibay asagoo weli xayaato mustaqira ah leh weli nafta ku jirto mid kale yimid qoorta ka goy markaa laba mag ayaa waajibaysa haraggaa laga siibayna mag baa ka waajibaysa kii harag ka siibay mag baa ka waajibaysa ku waajibaysa kaa qoorta ka goyana diyatu nafsi baa ku waajibaysa marka laba mag baa ka waajibaysa wakada waxaa lamida salqu jaldin haraggii siibitaankiisa in baqi hadday soo dhaxayaato nolol mustaqiratun oo sugan waxaza uu gooyay hayru saarikii harag ka siibay midaan ahayn raqabatahu qoortiisa halkaa inoogu joogo wallahu tacaala aclam wasala allahu wasalam cala nabiyina maxamed